ka tagno ama waxaa weeyaan badlun lilmaxbuub wax la jecel yahay oo naftu ay jeceltahay oo la dhiibo salaada iyo xajku waa cibaadataani badaniyataan cibaado badani ah weyn oo jirka iyo badanka laga sameeyo soomkuna waxaa weeyaan waa tark lilmaxbuub wixii la jeclaay naftu jecleed ee ama cunto ah ama cabida ama shahwa ah ayaa looga tegayaa la dartiis yadacu dacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajli buu ilahay leeyahy dacaamkiisii iyo sharaabkiisii iyo shahwadiisii buu ka tegayaa qofka sooman alla dartii buu uga tegayaa qaybta saddexaadna waxaa weeyaan badlun lilmaxbuub waxa la jecel yahay oo la dhiibo waa zakada waxa dadku ay jecel yihiin ee xoolaha ah ee naftooda ay rabto ku dhegan tahay ayuu dhiibayaa sumiyat sadaqa sadaqa lagu magacaabay liannaha daalatun calaa sidqi saaxibiha qofka asagaa ah inuu iimaanka uu sheeganayo uu ka run sheegayo saadiq yahay ayay tusaysaa sadaqada marka soonku waa cibaadadaas uu ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu kallifay waana farad jamiica alumam bay farad ku tahay ummadihii oo idilba sida ilaahay bay yidhi subxaana kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum soonka farad buu inagu yahay sidii ummadihii naga horreeyeyba loogu farad yeelay musanifka wuxuu mutarjimka ilan waxaad og tahay imaamu muslim abwaabta isagu ma laha inamaa sarada alaxaadiida sarda calaa xasabi almawduucaat ow almawaadiici almutanaasiba mawaadiicdaasi hadba munaasabka isku abuu xadiisteedii meel ku aruuriyey marka dadkii ka dambeeyey baa abwaab u sameeyey baabu fadli shahri ramadaan bishaa ramadaan la yidhaahdo fadliga ay leedahay yacni soonkeedii daacada iyo cibaadada lala imaanayo qaala xadaanaa yaxya binu ayuub wa qutaybatu ibnu saciidin wabnu xujrin caliy ibnu xujr qaaluu waxay dhaheen xadaanaa ismaaciil wa huwa ibnu jacfar can abi suhaylin wa huwa naafic naafic binu maalik ibnu abi caamir alasbaxiy naafic ibnu maalik oo maalik ibnu anaskii imaamka ahaa adeerkii weeyaan ile maalik wuxuu ahaa imaam maalik maalik ibnu anasin ibnu maalikin ibnu abi caamir alasbaxiyi buu ahaa ninkanna waxaa la yidhaahdaa abu suhayl ah naafic ibnu maalikin ibnu abi caamir alasbaxiy can abihi aabbihi buu ka wariyey oo maalik la yidhaahdo maalik bin abi caamir can abi hurayrata radia allaahu canhu ana rasuula اllahi sala اllahu alayh wasalama qaala nabigu wuxuu yidhi ida jaaa ramadaanu ramadaan markuu yimaado bishii ramadaan ay belato wey futixad abwaabu ljanna jannada albaabaheedii baa la furayaa oo dadkii baa la jeclaysiin inay jannada albaabaheeda ballaqan ay wixii khayraad ahaa ee jannada lagu heli lahaa ay la imaadaan abwaabu ljanna oo uu ka mid yahay baabka soonka uu iska leeyahay la yidhahdo baaburayyaan oo dadka sooman ee saa'imiinta ee soonka badiya ayaa wa wagulliqad waxaa la xidhayaa abwaabu naar naarta albaabaheedana waa la xidhayaa iyaduna waxaa la cariiryayaa fursadihii dadku ay naarta ku geli lahaayeen haddii jannadii la ballaqay oo la furay abwaabtii khayrka oo dhanna ay soo fakatay bishii ramadaan wixii markaa dawaaci shahwa ahaa ama shaawada iyo naftu ku xumbaari lahaa inay xumaan samayso oo isaa naar ku gasho oo dhan baa xidhmaysa aqlabkaana laga hadlayaa maxaa yeelay dad badan oo muslimiin ah oo waxaad arkaysaa bishii ramadaan oo la ugu jiro macaasi iyo dembi ku jira laga yaababa inayba ka sii siyaadiyaan bisha ramadaan sidii marka hore ahaan jireen oo habeenkiina ay waxyaalaha wanaagsaneen maalintiina sidoo kale aqlabkiiba waxaa laga hadlayaa dadkaasi sucadada ee ilaahay khayrka iyo liibaanta la doonay wixii janno lagu geli lahaa iyo furasteedii oo dhanna waa sahlan tahay oo waa furan tahay albaabihii naar wixii lagu geli lahaana waa laga xidhay oo cuntadii iyo cabiddii iyo wixii markuu ka tago iyo shahwadii qofka asagaa madaa'iqdii muxuu ahaa majaaridii uu shaydaanku mari jiray colidhii baa galay kabxuljimaax wixii markaasi qooq ahaa oo dhan baa hoos u dhacaya markaa waxaa sahlanaanaysaa inuu cibaadadii daacadii u tadaruco oo u cibaadaysto tadarucan wa tadalulan lilahi asagoo ilahay u tawaaducaya subxaana wa tacaala ayib wasufidat shayaaiin shayaaiintana waa la xirxidhayaa silsilada iyo silsilad baa soo socota silsiladaa lala xidhayaa mar kuwa maradada ay waaweyn weeyaan shayaaiintao dhan xadiid kalaa sii qayday oo cumuumkaas ama khasisay almarada kuwa waaweyne maakiriinta maakiriintahe waaweyne ayaa dadka laga xiraya qaala waxadaanii xarmala bnu yaxya qaala akhbarana ibnu wahbin qaala akhbaranii yunus can ibn shihaab can ibni abi anasin ana abahu xadaa annahu samica abaa hurayrata radi allahu canhu maqlo yaquulu laqaala rasuulu llahi sala allah aleyh wasalam nabigu wuxuu yidhi ida kaana ramadaanu ida kaana iyo ida jaaa waa iskumiyo idaa dakhala intaba isku dhinacan baa loo jeedaa ida kaana ramadaanu ramadaan markuu ahaado oo ramadaan uu la gaaro futixat abwaabu raxma naxariista albaabaa albaabbaha naxariista la furaya haddana waxaan soo martay albaabbaha jannada iyo abwaabu raxma waa isku mid maxaa yeeley jannadu hiya raxmat ullahi waa naxariista ilaahay waa kii lahaa ilaahay subxaanah wa tacala xadiidka qudsiga inamaa anti raxmatii arxamu fiiki man ashaa naxariistaydii baa tahay oo qofkaan doono ayaan kugu naxariisoon ku gelin buu ilaah yidhi marka abwaabu raxma ayuu ilaahay furaya markii ay ramadaan u bilowdaba baabihii naxariista waa la furi marka xadiidka dhahaya markii laga hadlaayo ramadaanka saddex tobnaad muxuu ahaa awaluhu ah, tobanka u horeysa awaluhu alraxma ah, wawsaduhu almaqfira wa aakhiruhu cidqu min annaar xadiidka daciif weeye waa xadiid daciif bale awalka iyo awsadka iyo aakhirku intaba waa raxma wa maqfira wa cidqu min annaar intaba bifadli illaahi wa raxmatii naxariistii abaabaha naxariista waa la furi markii u horraysaba maqfirada iyo dembi dhaafkana ilaahay wuu dhaafayaa qofka saa'imka mar allaala markuu soo furayaba ducadiisa ilahay waa aqbali dembigiisana waa ku dhaafi waa kii nabigu yidhi man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembihi soonkaasoo dhan baa soo wadeganaya cidqigaasna habeen walbaba ilaahay cutaqaa min annaar ayuu leeyahay waqulliqat abwaabu jahannam jahannama albaabaheedana waa la xidhayaa jahannam iyo naar riwaayada horena abwaabu naar bay tiri waa isku dhig wa sulsilat shayaaiin shayaaiintii baa la silsiladaynayaayoo waa laga qabanayaa ummadda taasna waa maxsuus way muuqataa xaqiiqada dhabta ah in wax badan isbedelay oo shaydaan sidii hore uunan ahayn mujtamaca iyo ummadda isbeddelkeedaad ka arkaysaa sidii dadku ayna khayrka si ayna waag ugu dadaali jireen ugu dadaalayaan ay masaajidda iyo salaadaha iyo qira'at alqur'aanka iyo sadaqada iyo hadalka wanaagsan intaas uu carrada u qabsan meeshaa waxbaa ku jira wixii ku jirayna waana noo sheegayoo shaydaankii baa la xidhay kuwoodii maradadahaa ee waaweynaaye amarka bixin jiray kuwaasuu ilahay ummadda ka xidhay subxaana wa tacaala waxaddaanii muxamed ibnu xaatim walxulwaani xasan ibnu caliy qaala xaddaanaa yacquub qaala xadaanaa abi yacquub ibraahim bnu sacd xadaanaa abi ibraahim bnu sacdin can saalix bnu kaysaan can ibni shihaab azuhri qaala xadaanii naafic bnu abi anasin ana abaahu xadaahu anahu samica wuxuu maqlay abaa hurayrata radia allahu canhu yaquul qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi idaa dakhala ramadaanu dakhala kaana jaaa intaba isku mid bimili xadiika horaa la mida baabu maa jaaa soomu ramadaan bisha soonka ramadaanka liru'yati alhilaali bishii ramadaan aragtideedu ku waajibaa waalfitru afurkuna liru'yati alhilaali bishii shawaal araggeedaa lagu afuri wa annahu idaa qumma haddii la daboolo fii awalihi bishii awalkeedii aw aakhirihi awalkii ramadaankii baa daruuro iyo qiiq iyo boodh iyo siigaa waxba laga arkeenin baa carradii qarisay caad baa qariyey aw aakhiri aakhirihi ramadaanka aakhirkiisii oo sagaaliyo labaatan markuu dhammaaday habeenkii soddonaadkaha ee shawaal la sugaayay inay dhici karto inuu ay bishii shawaal bilato aakhirkiibaa iyadana qayb iyo daruur yimid see la yeeli ukmilat ciddatu shahri alaaiina yowma bisha tiradeedii baa la dhammaystirayaa soddon beri oo haddii ramadaan ahaydna bishii shacbaan baa soddon loo dhammaynayaa si wixii ka dambeeya soddonka ramadaan kow uu u noqdo haddii ramadaan ugu soo jirayna soddonkii ramadaankii baa la dhammaynayaa si soddonkii markuu dhammaado wixii ka dambeeya kowdii shawaal ay u noqoto waa haddii bishii la arki waayo markii bishuu dhammaatay kadib haddii bishii la arki waayo khiyaarka kale waa in soddonkii loo buxiyo liannahu yaqiinan soddon wax ka dambeeya bishu ma noqoto soddon ka badan ma noqoto bilaha islaamka soddon kama badato sagaaliy labaatanna kama yaraato marka sagaaliy labaatan way noqon kartaa bishan soddonkeedii dhammaanin waa haddii la arko haddii la arki waayo ama daruur iyo wax saas oo kale ay u dhacdo soddonkii bishaa la dhammaystiraya hada huwa alasal sidaasa lagu soconaya marka labadaasaa ah, waxyaalaha bisha ramadaan ay ku sugnaato yacnii asbaabta ama bima tahbutu bihi alhilaal waxaa weeyaan labadaasaa u waaweyn ah, ru'yat alhilaal ikmaalu shahri aaiin soddonkeeda inay u dhammaato ama bishii la arkaba waa waxyaalaha ku sugnaata weeye araggaas la arkaayo ee bisha la arkina ishaa baasirada ee aragga ee wax lagu arko iyo wixii wasaa'il ahoo xoojinaya oo haddii la isticmaalo almaraasiid waxa la yidhaahdo maraasiid oo isha yacni araggeeda xoojinaya oo wixii yaraa muujinaya bishii umbaa la arkay bishii baa la arkay waxyaalaha qalabkii hadda la isticmaalo ee wax weyneeya haddii la isticmaalo bishii unbaad aragtay waad ku aragtay yaana bishii haddayna bilaala lama arkeenba lama arkeenba laakiin maxay samaysay wixii yaraa ee arkina ayada daqiiqaha ay kuu muujisay ay kuu muujisay taa marka waxaa weeyaan ru'yadii unbay la mid tahay oo araggii ayay la mid tahay haddii la isticmaalo herocobter oo kor ay u kacdo dayaaraddii oo saa lagu arkaan iyaduna sidoo kale ayay la mid tahay waxaa la mid ah alamaar asanaaciya alaqmaar asanaaciya dayaxgacmeedka laakiin dayax gacmeedka iyo diyaaradaha iyo waa inayna dhaafin waa inayna gaarin fadaa fadaa waa inayna gaarin inta ardadu ay gaari karto intaa waa inay tahay waxay wax ka arkayaan oo culummadu waxay yidhaahdaan buuraha dhulka ilaahay uu ku rakibay kuwa oo u dhaadheer wixii la siman haddii ama diyaaraddu halka ay wax ka aragto ama dayaxgacmeedka uu ka arko ama buurtiiba intii la furay laga arko aragtidii dhulka wax laga arki lahaa bay la mid tahay aragtidii bay la mid tahayoo suumuu liruyatihi bay soo gelaysaa haddii laakiin wixii buuraha ka koreeya ay tahay caalamulfadaa caalamulfadaa baa la galay oo markaas waxaa weeyaan xijigihii iyo arrimo kalea markaas ayaa la arkayaa buuraha u sarreeya adduunka ee la sheegana waxaa weeyaan buuraha la yidhaahdo eh, jibaalu ifrinsad ay dhahaan ifrinsad oo jibaalu himalaya jibaalu himalaya silsiladan aljibaal ee eh, muxuu ahaa alqaara alhindiya ku taalla maldiif iyo buurahaas eh, buur ku taallo oo la yidhahdo ifrinsad taasaa ugu sarraysa inta buura adduunka taasay dhahaan marka wixii buurta ka koreeya lagu tiri mahayo aragtidii dhulka lagu tiri mahayo ah, waxaa lala hadlaayana waa ahlu ardihi dadkuna arladaa iyo dhulkaasay ka fiirinayaan wixii kasii koreeyana marka caalam kale iyo fadaa iyo xijiga iyo howlo kale ayaa la galay marka suumuu liru'yatiinaasu soo wadaayo aragtidii bisha soddonkeeda hadday dhammaan weydo oo haddii la arko khayr haddii la arki waayo soddonkii labadaa wey qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calaa maalikin can naaficin can ibni cumara cabdulahi bn cumar radi allahu canhuma can inabiyi sala allahu alayh waalih wasalam annahu nabigu dakara wuxuu sheegay ramadaana ramadaan buu sheegay faqaala laa tasuumuuha soomina xataa tarawhu hilaala ilaa bishii ramadaan aad ka aragtaan ha soomina walaa tufdiru ha afurina bishii ramadaan xataa tarawhu ilaa aad ka aragtaan tarawhu ee hilaala shawaal bishii sanfur aad ka aragtaan fain uqmiya haddii la daboolo calaykum korkiina faqdiruu qadara faqdiruu lahu qadara waxaad u qadaraysaan aaaiina yowma yani uqdiruu lahu ee ukmilu lahu u kamila u dhammaystira wey waxay imaan doonta faqdiruu lahu alaaiin iyo ikmilu lahu alaaiin iyo cuddu intaba way soo aroortay marka lafdigaa faqdiruudaasee culummadu saddex qowl iyo saddex tafsiir geliyeen qolo waa xanaabilada mashhuurun cinda alxanaabila almashhuur cinda alxanaabila huwa almadhab soddon bisha markay habeenkii ay sagaaliy labaatan bishii markay dhammaatay sagaaliy labaatan habeenkii soddonkeed haddii daruuro ay carradii qariyaan oo la arki waayo bishii inay dhammaatay baa lagu xumbaari saasay qabaan oo faqdiruu waxaad ku qadartaan bishii duruurahaa ku qadara inay ku dhex jirto oo bishii ay dhammaatay tii kale ay balatay saa ku qadara jamhuurtu waxay qabaan faqdiruu bimacnaa xadiis ayaa isfasiraysee fakmiluu iyo faciduu iyo lafdi laftirkiisa faqdiruudii sii fasiraya oo faqdiruu alaaثiinada inoo imaan doontaa waxaa la qadaraya soddonkii dhammaystira inay tahay taasaa ku cad saddexda qowlka saddexaadna waxaa weeyaan bacdu taabiciin iyo bacd almucaasiriin baa laga wariyaayo waxaa weeyaan qolada isticmaasha alxisaab alfalaki alxisaab alfalaki oo waxay leeyihin faqdiruu lahu qadara oo xisaaba xisaab ku ogaada xisaab falaki ah kuwan maaragtay hawada iyo saadaasha iyo arrimaha ka shaqeeya ee dayaxmadoobaadka iyo qoraxmadoobaadka iyo sii saadaaliya ee bisha balashadeedii iyo dhammaashaheedii iyo arrimahaasi qalab iyo isticmaal ay wax isticmaalaan ku isticmaala kuwaasaa marka waxaa la dhahaa alxisaab alfalaki baa la dhahaa ah, kuwaasa iyaguna way daliishadaan faqdiruudaas laakiin axaadiistan kaalcad ee soo socota ayaa waxay noo caddaynaysaa faqdiruuda macnaheedu inay tahay fakmiluu dhammaystira alaaiina soddon u dhammaystira ama alxisaabu alfalaki jamhuuru ahlilcilmi way diideen in wax lagu maamulo oo wax lagu qadaro oo wax lagu ogaado taas way diideen waxaa imaan doonta inaa ummatun ummiya laa naktub walaa naxsubu nabigu inu waxba ma xisaabna anagu ee aragti ku soobaynaa kuna afuraynaa shareecaduna wuxuu ilaahay nagu kallifay wax dadku ay wada kari karaan ayaa ilahay ku kallifay ama haddii la dhihi lahaa xisaab falaki iyo arrimaha haddii la dhihi lahaa dadka in yar mooyaane wax inta kale maynan ogaadeen mayna ogaadeen marka waxay noqonaysaa takliifu maa laa yudaaq waxaan awood loo laheenoo dadka lagu kallifo ayay noqonaysaa waxa dadka lagu wada kallifi ay wada ogaan karaan ay u siman yihiin waa aragtida bisha ay arkayaan taa weeyaan indhahay ku arkayaan qaala xaddaana abu bakr bin abi shayba qala xaddaana abu usama qala xaddaana cubaydullahi can naafic can ibni cumar radi allah canhuma ana rasuula اllahi sala اllah alay slm dakar ramadaana fadaraba biyadayh ramadaan buu soo oo markaasuu labadiisa gacmood saas kugu dhuftay farihii antii iyo antii arood shantii farada kale tobankii isku daboolay faqala wuxuu yidhi shahru bishu haakada intaas iyo wahaakada inta iyo wahaakada ayuu yidhi markii saddexaad buu uma caqada ibhaamahu biaalian markii saddexaad buu suulki laabay marka saddex meelood oo labana ay laba tobnaad iyo mid sagaala sagaaliyo labaatan bishu way noqotaa marra wuxuu isku daboolay soddonkiioo isagoo fara laabin soddonna way noqotaa fasuumuu sooma liru'yati araggeeda ku sooma bisha waaftiruu afura liru'yati liajli ru'yati araggana ku afura fain ugmiya haddii la daboolo calaykum faqdiruu lahu alaaiin wakaa marka waxaa la qadaraya tadyiiq dayiquu bay ku fasireen xanaabiladu ibnu cumar radia allahu canhu baa loo nisbeeyaa inaynan ahayn ee loo jeedo bimacnaa ikmiluu alaaiinadaas ad arkaysa qolada le faqdiruudaasi bisha inay dhammaata ku qadara sagaaliy labaatan bay ay marayaan soddon mayna gaarin habeenkii sagaaliy labaatanaad markay dhammaatay habeenkii soddonaad ayaa bishii la arki waayey daruur darteed loo arki waayey marka taxta saxaaba inay ku jirto iskaga qadara ayay ku xumaareen alaaiina marka see la dhihi ma suuroobi karto waa in la yidhahda faqdiruu bimacnaa fakmiluu dhammaystira ayaa loo jeedaa waxadaana ibnu numayr qaal xadaana abi xadaana cubaydullahi bihada isnaad waqaal fain quma calaykum faqdiruu alaaiina soddonkii u dhammaystira naxwi xadiid abu usaama وxadثna cubaydاللhi بن سacيidi qal xadثna yaحya بن سacيid can cubaydالlahi bhada الإsناad وqاal dakara rasuul الlahi salى الlه عlay slam ramadaana buu sheegay faqaala ashahru tiscu وcishru bishu sagaal iyo labaatan bay noqotaa ashahru hakada وhakada وhakada وqaal faqdiruu lahu qadara walam yaqul ثaلaaثiina muuna dhihin ishaara wey alishaara mufhima kalcibaara waxay la mid tahay cibaaradii iyo nudqigii bay ka mid tahay saas darteed nabiga alay الsalaam gacmihiisiiuma wuxuu yidhi waa intaa iyo intaa iyo intaas mar rasuul buu laabay marna saddex jeer buu gacmihiis ku daboolay marka sagaaliy labaatanna way noqotaa soddonna way noqotaa wey macnaha waxaddaana zuhayr bn xarb xaddaana ismaaciil can ayooba can naafic can ibni cumar radi allah canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allah aleh wasalam inama ashahru bishu tiscun wa cishruuna sagaaliy labaatan bay noqotaa ee falaa tasuumuu soomina xataa tarow ilaa adka aragtaan walaa tufdiruha afurina xataa tarow ilaa adka aragtaan fain quma calaykum haddiina la daboolo oo arki weydaan faqdiruu lahu u qadara soddonkii u dhammaystira waxadaanii xumayd bn mascadat albaahiliyu qaala xadaanaa bishr bn mufadal qaala xadaanaa salamatu bnu calqama can naafic can cabdilaahi bni cumar radi allahu canhuma qaala qaala rasuulu lahi sal la alay qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam wuxuu yidhi ashahru bishru tiscun waishruuna way noqotaa sagaaliy labaatan kama yaraato fa idaa ra'aytum lhilaala haddaad bisha aragtaan fasuumuu sooma sagaaliy labaatan markay shacbaan ay dhammaatay yaa bishii ramadaan la arkay ku sooma waidaa ra'aytumuu haddaad aragtaan bishii shawaalla faafdiruu ku afura fain quma calaykum haddiina naga daboolood arki weydaan daruur darteed faaqdiruu lahu soddonkii u dhammaystira wey qaala xadaanii xarmala binu yaxya akhbaranaa ibni wahbi qaala akhbaranii yuunus can bni shihaabi qaala xadaanii salim bnu cabdillaah ana cabdاllahi bn cumar radi allahu canhuma qaala samictu rasuula اllahi sala اllahu alيh wasalam baan maqlo yaquulu leh idaa ra'aytumuuhu haddaad arataan bishii fasuumuu ku sooma ramadaan waidaa ra'aytumuu haddaa arataa shawaal faafduruu ka afura ramadaanka afura fain quma calaykum haddii naga daboolo faqdiruu lahu qadara sodon waxadaana yaxya bnu yaxya wyaxya bnu ayuub qutayb bnu saciid bnu xajar qaala yaxya bnu yaxya ahbaranaa waqaala aakharuuna xadaana ismaaciil huwa bnu jacfar can cabdillaahi bni diinaar annahu samica ibni cumar radi allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nabigu wuxuu yidhi ashahru bishu tiscun waishruuna leyla sagaal iyo labaatan habeen way noqotaa laa tasuumuu ha soomina xataa tarawhu sagaalyabaatan markay marayso arag unbaa lagu soomi karaa soomina arag la'aan walaa tufdilu ha afurina xataa tarow inaad ka aragtaa bisha sagaalyabaatan joogtaan haska afurina ilaa an yuquma calaykum inaana daboolo oo fain quma calaykum haddii naga dabol faqdiru qadara oo soddonka u dhammaystira weeyaan xanaabiladan maxay dheheen ilaa an yuqama calaykum soddonkiiba habeenkeedii baa la daboolay marka fain quma calaykum faqdiruu lahu ku qadara bishii inay dhammaatay way sagaalyabaatan ku dhammaatay saa ku qadara daruurtaana ay ku dhex jirto bishii qala xadaana haarun bn cabdilaahi alxamaal qala xadaana ruux bnu cubaadata qala xadaana zakariya bnu isxaaqin qala xadaana camr bnu diina anahu samica ibnu cumara radi allahu canhuma yaquul samictu nabiya sala allah alay wasalam nabigaa maqlay oo yaquulu leh ashharu haakada wahaakada wahaakada yani sidaa iyo sidaa iyo sidaa saddex jeer waqabada ibhaamahu suulkiisuu laabay fi aaliati markii saddexaad suulkiibuu qabtay marka laba jeer oo toban ah iyo toban ah labaatan meeshii saddexaad suulka goo sagaal iyo labaatan waxadaanii xajaaj bnu shaacirin qaala xadaana xasan اlashyaq qaala xadaana shaybaan ibnu cabdiraxmaan inaxwi can yaxya qaala waahbaranii abu salma annahu samica wuxuu maqlay ibni cumara radi allahu canhuma yaquul samictu rasuula allahi sala allahu aleh wasalam nabigaan maqlo yaquulu leh ashahru tiscu wacishruun sagaal labaatan way noqotaa bisha soddon keliya ha u malaynina sagaal labaatan laakiin waa goor markay noqoni waa haddii la arko wey haddii la arko soddon laakiin markay dhammaato bil miyaa la raadini maya lama raadinayo waxyaalaha qariibkay ka mid tahay dadka bishii baa soddonkii la soomay ama soddonkii u dhammaatay markaasaa deena kabeenkii soddon iyo koobaadkii baa bishii la raadini oo la rabaa in la dhaho khalad baan hayn iyo wax shaki ah laisku sii rirido marka kol haddii soddonka ay dhammaato bil lama fiirinaayo bisha islaamka soddonkaas u badan way ku dhammaato waxay ku dhammaato wixii ka dambeeyo tilqaa'iyan waxaad ogaanaysaa shawaal inay tahay waxadaana sahl bn cumaan qaala xadaana ziyaad bn cabdillaahi albakaa'i can cabdilmalik bni cumayr can muusa bni طalxata can cabdillahi bni cumar radi allah canhuma can الnabiy sala اllah alيh wasalam qaal ashahru haakada whaakada whaakada sidaa iyo sidaa iyo sidaas cashran wacashran watisca toban iyo toban iyo laba iyo sagaal sagaal iyo labaatan bay noqonaysaa waxadaana cubaydullahi bni mucaadin qaala xadaana abi mucaad alcambari qaala xadaana shucba can jabala jabala bni suxayb qaala wuxuu yidhi jabala samictu ibnu cumara radi allahu canhuma baa maqlo yaquulu leh qaala rasuulu lahi sala اla alيه waslm nabiga wuxuu yidhi ashahru kada wakada wakada wasafaqa wuxuu nabigu isku daboolay sida isagoo tasfiiqa waxaa la isticmaal la garaacayo wuxuu isku garaacay biyaday gacmihiisa marateen laba jeer bikulli asaabicihima farihoo idil yuu laba jeer isku daboolay wanaqasa wuxuu nusqaamiyey fi safqati aalia daboolkii saddexaad ama sacabkii saddexaad ibhaaba usuulka alyumna midita awliuslaa midixda ayuu ka reebay xadana محمد بن muan qaal xadana mxamed بن jacfarin qaal xadana shucb can cuqba وهو bnu xurayka qaala samictu ibn cumara رضي allahu canhuma yaquulu qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam ashaaru tiscun waishruun bishuu sagaal labaatan way noqotaa arag bayna ku noqoni soddon wixii soddonna tira buuxsantay bay soddonna ku dhammaan wadabaqa shucbatu wuxuu isku daboolay yaday gacmihiisa alaaa miraari saddex jeer wa kasara wuxuu jabiyey alibhaama suulkii fi aalii markii saddexaad buu suulka laabay qaala cuqba wuxuu yidhi waxsibu qaala ashharu alaauun soddon bay noqotaa wadabaqa kafeehi alaaa miraaq saddex jeer buu gacmuhu o dhan isku daboolay oo waxba laga nusqaaminin markaana waa soddonkii haddii mid laga nusqaamiyana waa sagaaliyo labaatankii wey labadaba waa tilmaameen rasuulka sala allahu aleh waali wasalam marka bilaha islaamka waa sagaaliyo labaatan iyo soddon sagaaliyo labaatan in la arka bisha unbaa lagaga hari soddonna arag uma baahna xadaana abu bakr bin abi shayba qaala xadaana qundar can shucbaxa waxadaana moxamed bin muhana wmin bashaar قال ibnu muhanaa xadaana maxamed bnu jacfarin xadaana shucba عن aswad ibni qaysin qaala samictu saciid baan maqlay ibnu camar ibnu saciid annahu samica ibnu cumara radi allahu canhuma yuxadiu can nabiyi sala allah aleh wasalam qaal nabigu wuxuu yidhi inaa anagu ummatun ummad baanahay ummiya ummad ummi aan nahay oo sidii hooyo ay nugu dhashay ayaan nahay oo laa naktub waxba ma qorro walaa naxsub waxna ma xisaabno ummi baa la qofka noocaas oo kalea nabigana calayhi salaatu wasalaam iyo ummadiisaba sidaasaa lagu taa huwa aladii bacaa fi lummiyiina rasuulan ummiyiin baa la dhihi jiray nabigana calayhi salaatu wasalaam kaan laa yaktub walaa yaqra' isagu waxay u ahayd mucjiza qofaan waxbana qori karin wax meel ku qoranna aan akhrin karin oo haddana akbaru macluuma akbaru macluuma wax cilmiga oogu badan ama oogu fara badan ama ugu weyn haddana maaragtay sheegaya oo akhrinaya oo wixii hore iyo wixii dambe iyo wixii markaa taagan intaba ka warramaya yani marka inay mucjizo tahay oo aayad min aayaatillahi ay tahay oo rasuul uu yahay run ahoo maaratay saadiqa ayay tusaysaa nabiga marka ammaan bay u tahay umidnimada laakiin ummadda kale dadka kale ceeb bay ku tahay waa inay umidnimada ka baxaan marka umidnimadii way ka baxeen marka hore saas ahaayeen kadibna waxay noqdeen dadka cilmiga hogaamiya ayay noqdeen carabta aqoonta iyo macrifada dadka hogaamiya oo adduunkaoo dhan ba wada gaadhsiiyeyba ilaa dee markii dambe ay iyagii ay noqdeen dad diintoodii ka gaabiyey oo hoggaankoodii ka soo gaabiyey oo qiyaadadii iyo meeshii laga rabay hoos ooga soo dhacay fa saaruu waxay noqdeen marka seenti bay noqdeen ayaga markay ay meeshaas isdulleeyeen cumar radi allahu canhu wuxuu dhihi jiray waxaan nahay ummad ilaahay uu cizi ku siiyey diintan markaan cizi iyo sharaf ka raadinno waxaan diintan ahayn dulli buu ilahay naga dhigayaa buu yidhi ah, radia allahu canhu ardaa laa naktub walaa naxsub ashahru haakada wahaakada wahaakada bishuse tiradeeda laguma margadoo sagaal labaatanna way noqotaa walwaarka soddonna way ku dhammaataa ugu badnaan wacaqada alibhaama suurkii buu guntay fi aalida markii saddexaad washahru bishu hakada wahaakada wahaakada buu haddana yidhi saddex jeer yacni tamaamo alaaiin soddon la dhammaystiray oo markii saddex sacab uu isku qabtay oo suulkii aan la laabin soddon wey haddii halka suul laga bixiyana sagaal labaatan marka xisaabtaas cad waxaa cad ee aragga ama dhammaystirka soddonka umaan ku soconaynaa xisaab falaki iyo saadaal waxaas kuma soconayna w nabiga sal allah aleh wasalam waxaa la ogaaday kuwaasi falagga iyo waxaasi ka shaqeeya bisha agtooda bisha waxay bilataa wixii oo aragga bishii aynan araggeedii ayna sugnaanin biyowm ow yowmayn ayaa iyaga sii arkaan ay sii arkaayaan marka waxaad garanaysaa inay tahay ka hordhac waxaa kale oo iyagana aan loo qaadanaynin oo la arkay bitajruba iyagoo intay saadaaliyeen yidhi bishii waa sidaasoo waa bilatay la arki waayey ayadana way dhacday muntashir bay noqotay oo waxyaalaha hadda kalendhayaasha iyo muxuuha ah ku qorqoran waxyaalahaas weeyaan waxa hadda ay isticmaalaan kaasa xisaab fariki la dhahaa waxadaaniihi muxamed bnu xaatim qaal xadaana ibnu mahdiy can sufyaan can aswad ibnu qays bi hada lisnaad walam yakun lishahri ani aaiin muuna sheegin soddon laakiin riwaya kala sheegtay xadaana abu kaamil aljaxdari qaala xadaana cabdilwaaxid ibnu ziyaad qaala xadaana alxasan bn cubaydillahi can sacad bn cubayda qaala samica ibnu cumara radi allahu canhuma rajulan nin buu maqlay yaquulu leh aleyla leylatu nisfi caawa waa kala barhkii bisha leylatu nisfi kala barhki weeye faqaalou ibnu cumar baa ku yidhi maa yudrika maxaa ku ogeysiin ana leylata nisfu inay nis tahay ila nis haddaad tiraada macnaheedu soddon bay ku dhammaan bishii ka dhigantay markay nis tahay han iyo labaatan iyo shan labaatan marka loo qaybiyo weeye laakiin haddii shan iyo labaatan iyo afar iyo labaatan ay waxaa ujeeda shan iyo toban iyo shan iyo haddii laakiin noqoto shan iyo iyo afar iyo toban caawa ma dhigi karti yaa kuu sheegay samictu rasuula nabiga calayh salaam baa noqlo yaquulu leh ashahru haakada wahaakada wa ashaara biisbicihi alcashara toban jeer ayuu asaabicii eh, eh, farihiisa alcashara tobankaa yuu marateen laba jeer isku daboolay waa labaatan wahaakada buu ku celiyey markii saddexaad fi aaliata markii saddexaad wa ashaara biasaabici farihiisa kulliha dhammaan waxabasa wuxuu xabisay oo uu reeboo laabay oo khanasa uu qariyo oo laabay ibhaam usuulkiisii sagaal labaatan markay noqoto marka nis ma dhihi kartid markay bisha marayso caawa nis ma dhigi karti xadaana yayaano kasri baa kale xadaana yaxya bnu yaxya qaal akhbarana ibraahim bnu sacdin can ibni shihaabin can saciidin ibni musayabin can abiihi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleh wasalam nabigu wuxuu yii idaa ra'aytum alhilaala bisha markaad aragtaan fasuumuu sooma waidaa ra'aytumuu haddaad aragtaan bishii shawaal faaftiruu afura fain quma calaykum fasuumuu alaaiina yowma soddon dhammaystira haddaad bisha arki weydaan xadaana cabdiraxmaan bnu salaam aljumaxi qaal xadaana rabiic yani ibnu muslim can muxamed huwa bni ziyaad can abi hurayra radi allahu canhu ana nabiya sala allah aleh wasalama qaal sumuu liruyati araga ku sooma waafdiru ku afuro liruyati araga fain qumiya calaykum faakmiluu alcadada tirada dhammaystira soddonkii sumuu liruyatihi waxaa loo jeedaa ruyata bacdikum wey qaarkiin hadduu bishii ramadaan u arko hal qof oo cadli oo lagu kalsoon yahay waa lagu soomi afur kale laba qof oo lagu kalsoon yahay hadday arkaan waa lagu soomi waa lagu afuri waa waxaa shardiga an yakuuna cadlan mawhuuqan qof lagu kalsoon yahay waa inuu yahay waa inuu midda kale yahay mawhuuqu basar araggiisana lagu kalsoon yahay araggiisana lagu kalsoon yahay qof indhahaba ka daciif ah oo ama duqnimo iyo ama xanuun ama indhihiisaba ay daciif yihiin oo laga yaababa dhagax yar oo hortiisa yaalla inuu ku turanturo arki waayo ka leexan waayo hadduu dhow bishii baan arkay lagama aqbalaayo lagama aqbalayo waxyaalaha qisaska sheegaan waxaa ka mid ah axad alqudaat ama axad alculamaa ama axadu asalaf qaar saxaabaday ka dhigaan qaarraa qudaadda qaar bay ka dhigaane ayaa waxay dhaheen bishibaa mid baa wuxuu bishii baan arkay markaasaa qaadigii ama xaakiimkii wuxuu yidhi dadkiiyaa kula joogay intana dad ayla joogtay biro ma aragtay annaga maan arkin ninkii waa nin fiqa ah oo lagu kalsoon yahay oo cadli ah oo warkiisa looga qaateen weeyaan waa cadli laakiin waxaa qariib noqotay dhallinyaradii ka yareed inay arki waayaan isaga inuu yidhi waa arkayaan bal kaale aragtay meeshan hadda ma aragtaa haa waan arkaa qaadigana waa arki laayahay marka wuxuu ahaa daki buu ahaa caqli badan buu ahaa ninka qaadiga ah wuxuu arkay il ishiisa xiribteedan nin odayoo ciribay buu ahaa cirro cad lehe oo xiribtana saa usoo soo qoallaafatay buu arkay oo sida xidigtii oo kale saa ugu soo qalloocatay tii unbuu saa uga yartoosiyey oo yar feereeyey yartoosiyey hadduu saa yidhi wuxuu yidhi ma aragtaa maya ma arka buu yidhi marka wuxuu iktishaafay inay halkaa tahay waa masale qariiba runtii inay bishii u ekaato xiribkaa wax saaran laakiin waa lasoo naqliyaa warka asagaa waa lasoo naqliyaa shaahid waxaa loo soo qaataa warkaasoo kale waxaa shardiga qofka inuu yahay cadli kuma filla shardiga labaad waxaa weeyaan inuu yahay mawfuuqu lbasar araggiisa mid lagu kalsoon yahay ah, oo haddii uu qof odaya ama indhihiisa iyo araggiisa uuna fiicneen uu yidhahda bishi baan arkay dadkii kale xaadulbasarka ahaa indhahooda ay fiiqnaayeenna ay yidhahdaan ma arkeenno fii hadi alxaala shubha timida lama aqbalayo yaqiin yaqiin lama hayo inta loo noqon oo inay bisha asalkeedii soddonkeed loo dhamaystiri waxadaana cubaydullahi bnu mucaadi qaala xadaana abi qaala xadaanii xadaana shucba can muxamed bn ziyaad qaala samictu aba hurayra radi allahu canhu yaquul qaala rasuulu llahi sala allah aleh wasalam nabiga wuxuu yidhi suumuu sooma liruyati bisha araggeeda ku sooma wa afduru liruyati araggeedana ku afura fain qumiya calaykum haddii naga daboola shahru bisha facudduu alaaiina soddon tirsada soddon ma dhammaatay khalaas wax loo fadhinaayo ma jirto bishii ramadaan soddonkeeda haddii la soomo ciid baa loo dareerayaa qaala xadaana abubakr bn abi shayba qala xadaana maxamed bn bishir cabdiyu qala xadaana cubaydulahi bn cumar can abi zinaad can alcaraj can abi hurayrata radi allahu canhu qaal dakara rasuulu lahi sala allah alay wasalam hilaala bishii buu nabigu soo hadal qaaday faqaala wuxuu yidhi idaa ra'aytumuuhu bishii ramadaan haddaa rataan fasuumuu sooma waidaa ra'aytumuuhu bishii shawaal haddaa rataana faafduru ramadaanka ka afura fain uqmiya calaykum haddiina naga daboolo arki weydaana facuduu alaaiina soddonkii dhammaystirta weeye intaasoo axaadiisa way isxoojinayaan hal meel bayna bishu sagaaliy labaatanna way noqotaa waa in la arko soddonna way noqotaa waa in la dhammaystiro baabun laa taqadamuu ramadaana ha ka hormaraynina bisawmi yowmin maalin soonkeed walaa yowmayn laba maalmood soonkood ka hormaraynina bisha shacbaan ee ramadaanka ka horraysa markii ay ka hadha maalin iyo laba maalmood inuu qofka sooma lama ogolo ramadaankii baa soo dhow bacda yowm ow yowmayn laba maalmood kadib soonkii ramadaankaa bilaabanaya marka inuu qofka ixtiyaad baad sii samayn dhaho oo intii maalin ramadaan ay dhaafi lahayd maalin baan soomaya shacbaan iyo aakhirkeeda kasii bilaabi lama ogolo amaa nisfu shacbaan iyo bidaayati shacbaan iyo dhib ma laha xadiidka la hayaa nahyi ku soo arooray nisfu shacbaan in la soomana waa daciif daciif weeyaan xadiid kalena caddaynaya <coughs> ama shuduudkiisa iyo dacfigiisa caddaynaya waxaa la diidaya waxaa weeyaan in laga hormariyo bishii ramadaan yoom iyo maalin iyo laba maalmood oo shacbaan aakhirkeeda maalin iyo laba marka ka hadlo intaas wey la wixii ka horray dhib ma laha taa laftirkeeda ee la diidan yahay waxaa la ogolaani qofkii caadadiisu ay ahayd inuu maalina soomaalina afuro ama isniinii khamiis soomi jiray hadday kaga hagaagato shacbaan maalinta u dambaysay ama maalintii ka horraysay waa soomi karaa dhib ma waxaa la diidayana waxaa weeyaan maalin yoomu shakiha qofka inuu soomo oo <coughs> man saama ninkii sooma fi lyowm aladii yushaku fiih faqad casaa abalqaasim xadiid camaar binu yaasir maalinta la shakisanya qofkii sooma nabi maxamed wuu caasiyey sala allah aleh wasalam waa sagaaliy labaatankii markay dhammaato soddonkiio bishii la arkin ama la sheego warar kutele ay soo yeedhaan cishuurna sagaaliy labaatan baa kuu dhammaatay bay ka dhigan tahay sagaaliy labaatan baa dhammaatay fa wuxuu yidhi innamaa shahru bishu wasafaqa intuu isku dhuftay oo isku garaacay biyadayhi gacmihiisa alaaa maraa saddex jeer intuu gacmihiisa isku dhuftay oo waxabase isbican hal far uu laabay waaxidatan keliya filaakhirati marka u dambaysay far intuu laabay iyo wuxuu yidhi bishu sidaasay noqotaa buu yidhi duu laba jeeroo buuxda iyuu markii saddexaad far laabay sagaaliy labaatan wey macnaha qala xadaana haarun bn cabdilahi wxajaaj bnu shaacir qaala xadaana xajaaj bn muxamed ilmasisi qaala qaala ibnu jurayj ahbaranii abu zubayr anhu samica jaabir bn cabdilahi radi allahu canhuma yaquul ictazla nabiyu sala allahu alayh wasalam baa fogaaday nisaahu haweenkiisa shahran bil fakharaja ilayna wuu noo soo baxay sabaaxa tiscin waishriin sagaaliyo labaatan subaxdii habeenkeedii yani maalintii uu dhammaay sagaaliy labaatan ay dhammaatay subaxdii ka dambaysay faqaala bacdu lqowm ba waxay dhaheen ya rasuul allah waxaa loo jeeda sagaaliy labaatankii baa dhammaatay unbaa laga wadaa markaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam bay weydiiyeen yaa rasuul allah inamaa asbaxnaa waxaa waaga noo barya faqaala nabiyu sala allah alay wasalam wuxuu yidhi ina shaara bishu yakuunu bay ku dhammaatay uma abaqa nabiyu sal slam biyadayhi alaaa saddex jeer buu gacmihiisa isku daboolay oo isa saaray maratayn laba jeer biasaabici yadayhi kulliha farahoo dhan buu saas ku saaray oo wey waaalia marka saddexaadna bitii minhaa sagaal ka mid ah ayuu isku daboolo mid buu laabay oo suulka waa ka soo maray qaala xadaana haaruun bn cabdilaahi qaala xadaana xajaaj bn muxamedi qaala qaala ibnu jurayjin akhbarana yaxya bn cabdillahi bn moxamed bn sayfiy ana ikramata bn cabdiraxmaan bn xaalid ahbarahu ana uma salamata radi allahu canha ahbaratu ana nabiya sala allah aleyh wasalam xalafa nabigaa dhaartay anlaa yadkula calaa bacdi ahli shahra bil waa bannaan tahay bil iyo laba bilood iyo inayna dhaafin baa la rabaa ilaha masalada la dhihi jiray masalat lilah maxay ahayd ah, waladiina yuuluuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhur afar bilood afar bilood wax ka dambeeya maxkamaddaa la geenaya yani xaq bay gabadha inay dacwo wato marka afar bilood wax ka horeeya xaq buu ninka u leeyahay isaguna ayib waxaa kaloo laga fahmayaa qadabka iyo caarada saddex beri ka badan waxaa laga soo reebayaa ninka iyo xaaskiisa ama ninka hadduu xaaskiisa uu rabo inuu ku edbiyo kale iyadana waa laga qaadan karaa ayib qala xadaanii haaruun bn cabdillah xadaana xajaaj bn muxamedin qala qaala ibnu jurayd akhbarana yaxya bn cabdillahi bn moxamed bn sayfiy ana cikramata bn cabdiraxmaan bn xaari ahbaruu ana uma salamata radia allahu canha ahbaratu ana nabiya sala allah aleh wasalam xalafa uu dhaartay anlaa yadkhula calaa bacdi ahli shahra ehelkiisa qaarkood inuu u gelin bil bacdigaas ehelka ahna waa xaasaskiisi wey ile ehelka nabiga waa badnaaye xaasasku ka wadaa falamaa madaa tiscatu wacishuruuna yowma sagaal iyo labaatan beri markay dhammaato radaa calayhim waa kusoo kallahay oo raaxa waa kusoo carraabay xaasaskiisii faqiila lahu waxaa lagu yihi caaisha wey qaailada alqaa'ila midda hadalka ku hadashay xalafad wa xalafta waad dhaaratay yaa nabiy allah anlaa tadkula calayna shahra inaan bilma soo gelaynin qaala ina shahra bishani yakuunu tiscata wacishuuna yowma bishu sagaal iyo labaatan bay ku dhammaataa tanna saasay ku dhammaatay macnaha xadaana isxaaq bin ibraahim qaala aqbarana ruuxa waxadaana moxamed bn muhana qaala xadaana daxaaq can aba caasim jamiican dhammaan daxaq bn makhlad aba caasim nabiil jamiican can ibni juraydin bihada lisnaad mila qaal xadaana abu bakr bn abi shayba qaal xadaana moxamed bn bishrin qaala xadaana ismaaciil bn abi khaalidin qaal xadaanii moxamed bn sacdin can sacd ibni abi waqaasin radia allahu canhu qaal daraba rasuulu اllah nabigaa wuxuu isku dhuftay calayh salaam biyadihi gacantiisa cala alukhraa midda kale uu ku dhuftay faqaala wuxuu yidhi ashahru haakada wahaakada laba jeeroo buuxda waa labaatan uma naqasa fi aalii marka saddexaad wuxuuna isqaamiyey isbacan hal farah sagaallabaatan bay ku dhammaataa waxadaana isxaaq alqaasim bnu zakariya qaala xaddaana xusein bnu caliyin can zaa'idata ibni qudaama can ismaaciil can muxamed bnu sacdin can abiihi sacd bn abi waqaas radia allahu canhu can nabiyi sala allah aleh wasalam qaala ashhru hakada wahakada wahaakada cashran wacashran wa tiscan maratan toban iyo toban waa labaatan iyo sagaal sagaal labaatan wey qaala xadaanii moxamed bin cabdillahi bni quhuzaan qala xadaana caliy bnu xasan bnu shaqiiq wasalamata bnu sulaymaan qaala akhbarana cabdullahi yani ibnu mubaarak almarwazi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu abi khaalidin fi hada isnaad bimacnaa xadiiayhima baabun bayaan caddayn ana likulli baladin beled walba waxaa u sugnaaday ru'yatahum araggooda wa annahum idaa ra'ow hadday arkaan alhilaala bishii hadday arkaan bibaladin beled hadday bishii ka arkaan laa yahbutu xukmuhu araggaas xukunkiisa ma sugnaanayo limaa bacuda canhum wixii ka fog beledkaa wixii ka fog oo ma sugnaanayo masalada marka mutarjimka waa jamiyey oo wuxuu jamiyey tibaar ikhtilaaf almaaalic ictibaar ikhtilaaf almadaalic masale mashhuur ah oo khilaafkeeduna uu qadiim yahay mundu saxaaba laga soo bilaabo waxaa laisku khilaafsan yahay masalada la yidhaahdo ictibaar ikhtilaaf almadaalic maaha waxaa laisku hayo wujuudu ikhtilaaf almadaalic ikhtilaaf almadaalic waa shay maxsuusa oo waaqica oon la diidi karin oo marka innaga maanta ay caawa ay habeen noo tahay dad bay maalin u tahay marka madaalicda iyo bisha soo bixideeda way iskhilaafaysaa dad baa maalin kala horreennaa dadbaa habeen kala horreennaa dad baa saacado kala horreennaa taas marka waa shay maxsuus oo ogyahay oo salaadihii saamaynba ku yeelan oo waa laogyahay ogyahay salaadihii saamaynba ku yeelanoo xilliga innaga duhur ay noo gaadhay dad bay casar u tahay ama dad bay subax u tahay ama dad bay cisho u tahay qolo walba marka waqtigeeda weeyaanoo ikhtilaafu almadaalic muctabar fi salaati bilaa ishkaal shaki kuma jiro laakiin hal hiya muctabara fii ru'yati alhilaali fi ramadaan ama fi soom aragtida soonka soonka saamayn ma ku yeelanaysaa oo haddii laba beled oon isku wakti ayna madaalic odooda usoo bixin bisha usoo bixin hadday qolo hor arkaan qoladii kale ma ku soomaysaa mise kuma soomayso taasaa hadalka khilaafku waa kaa weeyaan <clears throat> jamhuur ulama jamhuur alculamaa waxay qabaan laa ictibaara liikhtilaafi almadaaric wax ictibaar ay leedahay ma jirto ikhtilaaf almadaaric bisha haddii laga arko beled beled kasta oo muslimiinta ka mida way ku soomayaan wayna xisaabanayaan mar allaana marka xilligoodii ay gaaraan way ku soomayaan inta badan yani labayo toban saacadood ka badan macnaha lama kala horeeyo marka wixii sidaas oo kale ah waa isku maalin bay xisaaban waa isku soo gaarayaan qayb bay iska soo gaarayaan habeenkii maalintii marka isku aragti ayay noqonaan qolada aragta qolada kale way ku kalsoonaanaysa way ku soomaysaa waa jumhuurta laakiin almashhuur cinda shaaficiya iyo riwaayaat riwaaya xanaabila wa qowl lilxanafiya wa qowl lilmaalikiya qowl qowl waaye ayaa waxay qabaan in la ictibaaraayo ikhtilaaf almadaaric kuwaasaa ishayo oo ikhtilaaf almadaaricaas ayay isku khilaafsan yihiin kuwaaba waxay leeyihin masaafat lqasri masaafat lqasri inta isku jirta ayaan isku isku isla soobaynin meel masaafatulqasri kuu jirta bishii haddii laga sheego ku soomi mayse masaafatulqasrina waa amaanuuna kilomitr waaye siddeetan kilomitr weeyaan masaafatulqasri haddaad gasho marka taas qoladaa fiiri meeshay waan isku madlaca weeyaan isku waqtiga usoo gasho siddeetan kilomitr waxba iskama bedesho bisha bisha waxba iskama bedesho qola halkaasay galeen kuwa way ka badiyeen kuwa waxay dhaheen xagga aqaaliimta iqliim iqliim waa iqliim la dhihi jiray labada gobol gobollada ayay ku qiyaaseen ku qadareen calaa kulli marka arrintaa qoladaas ay ku tageen ma aha mid dabdhisan maaha ma dabdhisna maxaa ikhtilaaf almadaaric la dhihi karaa iyo maxaa lagu qadari karaa wax la dhisan oo qiimaysan oo qoran ama muxuu ahaa isku waafaqsan yahay ayaga laftirkooda mayna la imaanin qaarkoodna waxyaalaha ay ay u keentay in la yidhaahdo beled walbaba ictibaartiisuu leeyahay waxay keentay in bishii laga arko hal waddan ah oo xuduud leh waddankaas xuduud buu leeyahay in bishii laga arko oo xuduuddiisii uu waddan kale la lahaa in waddankii laga in bishii laga arko qaybta kale ee u muuqatee waddanka kale ana la yidhaahdo waxaa weeyaan annagu maanan arkin annaga maanan arkin xuduuddaa bisha laga arkayna aqsa xaddin xuduudda geeskeeda kale lagu soomo oo lagu afuro calaa waxaan isla nahay hal belada hal beledaa isla nahay marka wixii wuxuu noqday wax ka baxay markii dambe aragtidii iyo waaqicii bisha isku khilaafkeedii iyo ku saabsaneed way ka baxdeen waxay u noqotay masale xagga siyaasadda iyo duwalka iyo xukuumaadkii waxay maareeyaan oo ay isticmaalaan oo ay iclaansadaan ama ay ogolaadaan ama ay diidaan ayay iska noqotay markaasaas iska noqotay oo hadda maalan la arko kenya oo kale laga arkay kenya oo kale ayaa laga arkay waxaa laga arkay maalan liboyo haddii la yidhaahdo dhoobley lagama waddan kale weeye ka warran ama haddii dhoobleytii dhoobley laga arko ee la yidhaahdo kenyatigu ay dhahaan annaga waddanka annaga laguma arkine dhoobley baa lagu arkay haddii laakiin lagu arko aqsa albilaad maalan naakuri iyo doorad iyo kisuumi baa lagu arkay qofka liboyo jooga uu yidhahdo kenya ha lagu arkayo waan ku soomayaa marka taas maaha mandiq ma aha sidaa darteed bisha haddii la arko dad lagu kalsoona yahayna ay arkaan suumuu liru'yati markuu nabigu lahaa reer madiina keliya lama hadlaynin ee ummaddiisuu la hadlaayay rasuulka calayhi salaatu wasalaam arag ku sooma wa afduruu ku afura liru'yati araggiisa muslimiinay arag ku sooma oo arag ku afura haddii kale soddonka inay dhammaato saasuu nabiga caamkaas u hadlaayay xaggan kale marka laga fiiriya masaalixda caamka iyo maqaasidana in muslimiintu ay hal mar wada soomaan hal marra wada afuraan khilaafaadkana halkaa lagu afjaro sidaasaa u dhow oo ku fiican qaala xadaana laakiin masaladan waa masale khilaafiya oo xadiidka soo socda ayay qaateen qolada qabta ikhtilaaf almadaaric qolada kalena muran bay gelinayeen xadiidkan oo ibnu cabaas radi allahu canhu warkiisa iyo hadalkiisaasay niqaashayaan qala xadaana yaxya bnu yaxya wayaya bnu ayub qutayb bnu xujrin qaala yaxya bnu yaxya ahbarana waqala akharuuna xadaana ismaaciil wahuwa ibnu jacfar can muxamed huwa ibnu abi xarmala can kurayban ana uma alfadl bint alxaarif bacaathu waxay dirtay kurayb ilaa mucaawiya u dirtay bishaam mucaawiya oo shaam joogo oo madax ka ah yay u dirtay qaala wuxuu yidhi faqadimtu shaama shaam baan galay buu leh kurayb faqadaytu xaajataha xaajataha dantee ii dirsatay islaamta iyada umulfadala <coughs> ayaan u soo guday buu yidhi <coughs> ayaan u guday qadaytu xaajataha wastuhilla waxaa bilatay calaya korkayga ramadaanu bishii ramadaan baa ii bilatay wa ana bishaam anuu shaam jooga fa ra'aytu alhilaala bishii ramadaan waxaan arkay leylata aljumca habeen jumca ah uma qadimtu lmadiina magaalada madiinaan soo galay fii aakhiri shahri bishii ramadaan aakhirkeeda fasa'alanii cabdullaahi bnu cabbaas baa i weydiiyey radia allahu canhuma uma oo su'aale iwu weydiiyey uma dakara alhilaala bishii buu soo hadal qaado wuxuu yidhi faqaala wuxuu igu yidhi mataa ra'aytum alhilaal ramadaan goormaad aragteen faqultu waxaanan ra'aynaahu leylata aljumca habeen jumcaan aragnay faqaala wuxuu yidhi anta ra'aytahu maadaa arkay faqultu nacam haa wa ra'ahu naasu dadkii reeshaamna way arkeen wasaamuu way soomeen wasaama mucaawiya amiiru lmuminiin oo mucaawiyaaba soomay faqaala wuxuu yidhi laakinaa annagu reer madiina ra'aynaahu waxaan aragnay bishii ramadaan leylata sabti habeenkii sabtileeda ka dambaysa jumcadaan aragnay falaa nazaalu ka zuuli mayno nasuum inaan soomayno xataa nukmila alaaiina soddon ilaa aan ka dhammaystiro ra'ow narahu ama bishii aan ka aragno faqultu waxaan idhi awalaa taktafi miyaadan ku kaaftoomaynin oodan ku qancaynin biru'yati mucaawiya mucaawiya araggiisa wa siyaamihi iyo soonkiisa faqaala wuxuu yidhi laa maya hakadaa sidaasaa amaranaa rasuulu llahi uuna amray sala allah aleh wasalam washaka yaxyaa binu yaxya fii naktafi ow taktafi waa isku mid naktafi miyaana ku kaaftoobayn ama taktafi ku kaaftoobayn hakadaa amaranaa rasuulu llahi intaas laisku hayaa marka ibnu cabbaas nabiga alay salam ikhtilaaf almadaalic buu ka hadlay wax xadiid oo ka hadlaayo ikhtilaaf almadaalic iyo masalada ayadaa lama sheegin laakiin marka xadiidkan duruqdiisa dib loo raacay <clears throat> oo riwaayadan iyo sanadkeeda dib loo raacay min riwaayati xadiid ku sugan bayhaqi fii sunan ilkubraa waxa uu la arkay ibnu cabaas inuu ka wado suumu liruyati waafdiru liruyati ah, laa tasuumu xataa tarow hilaala walaa tadiru xataa tarow middaa u weye midda uu leeya nabiga calayh isalaatu wasalaam saasuuna amray midaasna haddee niqaash baa geli karo suumu liruyati aragga ku sooma araggiiba hadda lagu soomay haddii waddanka ay arkeen araggooda arag noo noqon kara waa la dhihi karaa marka xadiidka cabdullahi bnu cabaas bay haystaan culimmada qabta ikhtilaafu lmadaaric ayagoo laftirkooda isku haysta xadda iyo qadarka lagu qadari karo ikhtilaafu almadaaric oo aad iyo aad iskugu khilaafay baabu bayaanu caddayn annahu laa ictibaara bikibar hilaal bisha weynankeeda iyo wasiiqadii yarideeda wax ictibaara ma leh oo mararka qaarkood bishiibaa intay bilato yaa waxaa le bishan ma aha kow kow ma aha laba weeyaan ama saddex weeyaan ama ayagoo oo lasoom la afuray oo xalay inay bishii ay bilatay ahaan loo afuray habeenkii ku xigtay baa bishii oo yar la arki markaasaa waxaa le xalay waan khaldaneenoo bishii maalin maa soonkii yaan si khalad u afurayoo bishan yar bishan yar ma aha bil caawa laba noqon karta ma aha hadday bilatay waxaasoo dhan ictibaar ma laha yarida iyo weyranka awood ilahay iyo qudrad ilaahay uu leeyahay weeyaan mid iyada oo bil kooba ah hayd ka weynaan kartaa iyadoo labaana way yaraan kartaa wa ana allaha ilaahay baa amadahu jiida oo waa osiciya ballaariya liru'yati in la arka darteed fain in qumma haddiise la qariyo falyukmal ha la dhammaystiro alaaiina soddonkii ha la dhammaystiro tirada xadaana abubakr bn abi shayba qala xadaana moxamed bn fubayl can xusayn can camr bn murata can abilbukhtiriy saciid bn fayruuz abibukhtiri saciid bn fayruusin qaala xarajnaa waan baxnay lilcumra cumraan u baxnay falamaa nazalnaa markaan degnay bibatni nakhla meeshaa nakhla la yidhaahdo badnu nakhla markaan degnay qaala wuxuu yidhi taraa'ayna alhilaala bishi baan istustusnay oon raaraadinay ee takallafnaa fii ru'yatiha araggeedii baan isku kallifnay oo waan daydaynay faqaala bacdu lqowm qaar baa waxay dhaheen markii bishii la arkay huwa ibnu alaain waa bil saddex wa qaala bacdu lqowmi qaarna waxay dhaheen huwa ibnu laylatayn maya waa labo qaala falaqiinaa ibna cabaas cabdullahi ibn cabaas baan la kulannay faqulnaa waxaan ku nidhi inaa ra'ayna hilaala bishi baan aragnay faqaala bacdu lqowm waxay dhaheen huwa ibnu alaa waaba saddexe wa qaala bacduhum lqowm waxay dhaheen huwa ibnu laylatayn maya waa laba faqaala ibnu cabaas baa wuxuu yidhi ayu aya laylatin ra'aytumuuhu habeenkeed aragteen qaala faqulnaa waxaan laylata kada wakada habeen hebel baan aragnay faqaala wuxuu yidhi ina rasuul allahi sala allahu aleh wasalam qaala wuxuu yidhi ina allaha ilaahay baa madow taaga oo jiida waa u ballaanay liru'yati aragti darteed fa huwa lileylati ra'aytumuuh habeenkaad aragteen bay kow tahay labana maaha saddexna maaha ilaahay baa inii waasiciyey inii dheereeyo inii kala jiiday habeenkaad aragteen maad kow ka dhehaysaan ee weynankeeda yarideeda waxba ma fiirinaysaan qala abubakr bin abi shayba qala xaddaana qundar an shucbata xaw xaddaana ibnu muhanna wa ibnu bashaar qaala waxay dhaheen xaddaana maxamed bnu jacfar abarana shucba can camr bn murata qaal samictu abalbukhturiyi saciid bn fayruusin qaal ahlalna ramadaana bishii ramadaan ayaa noo muuqatay noo bilatay wanaxnu bidaati cirqi annagoo joogno meeshaa leeda daatu cir daatu cirq waa makaan meel weeyaan ismu makaan weeye ismu makaan oo laga soo ay reer ciraaqiga ka soo xarban jireen faarsalnaa rajula nin ayaan diray ila bna cabaas radia allahu canhuma yasalu noo weydiiya bishii baan isku qabannay weynankeedii waa laba iyo waa faqaala ibnu cabaas baa wuxuu yidhi radi allahu canhuma qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi ina allaha ilaahay baa qad amadahu jiiday oo taagay liru'yati inaad aragtaan fain uqmiya calaykum faakmilu cidda tirada dhammaystir haddii naga adqarki weydaan haddii aad aragtaanna way yartahay ugu weyntaha ku murmina baabu bayaan macnaa qowlihi sala allah alay wasalam nabiga hadalkiisa uu yidhi shahraa ciidin laba biloodoo ciida ah laa yanqusaani ma nusqaamaan labada bilood oo ciidaha isku xigta waa bisha ramadaan ciid baa ku xigta bisha kalena waxaa weeyaan waa bisha eh, dilxija bisha dilxija shawaal markay dhammaato kadib dilqacda dilxija isku dhicigaan marka shareecidda waa saas labada ciidood midna waa bacda ramadaan midna waa shahru dilxija bisha carafa la yidhahdo labadaas bilood ma nusqaamaan ma nusqaamaan maxaa laga wadaa yacni laa yanqusu ajruhuma ma dhici karta in lagu fasiro tiradooda ma nusqaamaan oo soddon bay mar walba noqdaan waaqaca diid waaqaca diidaayooo sagaal labaatan baa u badnaan jirta nabiga ramadaanaadkiisa sala allah aleh wasalam soddonku ku yaraa innagana waan arnaa mar walba bishu inay sagaal labaatan ku dhammaato marna soddon ku dhammaato ee waxaa laga wadaa hadday tiradii soddonkii ay dhammaystirmi weydo sagaal labaatan ay noqoto macnaheeda kama dhigna bishaasi waa naaqis kama dhigna oo ajirkii qofka uu ka heli lahaa ramadaan oo man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadam min dambihi ajirki uu ka heli lahaa soddon hadduu dhammaystay iyo sagaal iyo labaatan hadduu u noqoto isku mid weeyaan bisha inay dhammaatan baa la rabay bishana waa dhammaatay xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qafaranaa yaziid bnu zuraycin can khaalidin can cabdiraxmaan bin abi bakrata can abihi radi allahu canhu can nebi sal slam qaal shahraa ciidin <clears throat> laba biloodoo ciido ah laa yanqusaani ma nusqaamaan yani ciido laba bilood labadooda bilood ma nusqaamaan labada ciidood wa ramadaanu waa ramadaani wa dulxija labada bilood lagu sheegi labada bilood ee shaare ciidka leeyahay laba bilood oo ciida ah oo ciid ayagaa loo nisbeynaya lanna ramadaan kadib ciid weeye dilxijana tobankeeda ciid weeyaan bisha carafa ma nusqaamaan xagga ajirka iyo hawaabka oo haddii qofki uu sagaalaabaatan bishii ramadaan uu soomo ma dhahayo soddon hadday noqon laheyd ayaa dhammaystir noo noqon laheedoo waxbaa naga nusqaamay ma dhahayo soonkii sagaalabaatankahaa shahr ramadaan oo kaamil ah ayuu helay ajirkiisii hawaabkiisii xaddaana abubakar bin abi shayba qaala xadaana muctamir bnu sulaymaan an isxaaq bni suwaydin wakhaalidin can cabdiraxmaan ibn abi bakrata can abi bakrata can nabiy sal slam qaal shahra ciidin laa yanqusaani fi xadiidi qaala shahra ciidin ramadaanu wadulxija baabu wuxuu ku saabsanya bayaan caddayn ana adukhuula fi sawmi soonka geliddiisu yaxsulu gelitaankaasi wuxuu ku xasilaa oo lagu galaa oo soom buu qofka bilaabay oo la dhihi biduluuci ilfajri waagii inuu beriyo wa ana lahu waxaa u bannaan alakla cunitaan baa u bannaan ana lahu alakla inuu cuno oo suxuurto wakayrihii iyo cunid waxaan ahayn oo waxyaalihii qofka sooman loo diidaayey bishii hadduuna fajirkii waagi baryin cunid iyo waxyaalihii kaleba waa u bannaan yahay waagi hadduuna baryin xataa yadluca alfajru ilaa waaga uu ka baryo wa bayaan sifatu alfajri fajarka ama waaga tilmaantiisaa la caddaynaya alladii fajarka tatacallaqu bihi alaxkaam axkaamta fajarka ay ku tacalluqdo oo maxay tahay axkaamta ku tacalluqdo min addukhuuli fi soom in soomka la galay oo cuntadii la joojiyey oo la soom bilowday wa dukhuuli waqti salaati subxi salaada subax waqtigeeda inuu galay waa xukun wakayri dalika min alaxkaam axkaamta iyada ah fajarka uu ku bilaabanayo ee axkaamtaasi markuu la arko axkaamta ay bilaabani yaa lagu caddaynaya yani fajarka saadiqa ah ayaa waxaa ka ratimaysaa soomkii in qofku uu sooman yahay oo suxuurtii cuntadii uu joojinayo iyo waxyaalihii kale ee soonka afurin lahaa iyo salaada subax in la tukan karo salaadda subax in la tukan karo amaa fajarka kale le fajurkaadibkaah fajurkaadib xukunkaa ma laha soonna ma laho lama soomana markaa cuntadii baa laska iska sii wadi salaadna lama tukan waagi ma baryin laba fajr baa jirta ile fajr saadiq iyo fajru kaadib nabiga calayi salam noo tilmaama waan imaan doonaa qaala xaddaana abu bakr bin abi shayba qaala xadaana cabdullahi bn idriis alawdiyi can xusayn can shacbiyi can cadiy bni xaatim radia allahu canhu aطaa'i qaal lamaa naزlat markay soo degtay xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswadi min alfajr fakuluu washrabuu cuna oo cabba habeenka xataa yatabayan ilaa uu ka caddaado lakum alkhayط اlabyadu liilanka cad min alkhayط اlaswadi min alkhayط اlaswadi liilanka madow uu ka kala caddaado min alfajridaasaa ayaa soo degin marka hore intaasi ku taagneed xataa yatabayan lakum alkhaydu abyad alkhayd min alfajridaasi bayaaniyada gadaal bay ka soo degtay oo waxbaa lagu fahmay laakiin inta hore oo min alfajri la socda markay soo degtay waana saa tiraahdo idinka min alfajri ma inii qoraya ya ah, min alfajrida kuma jirto gadaal bay ka timid min alfajridaas wailaa min alfajri markay imaatay waa cadaaday waa la ogaaday waxa loo jeedo yani xarigga cad iyo xarigga madow markay kala caddaadaan markaa uun cuntadii joojiya inta kale waad cuntayn kartaan oo cabbi kartaan oo hawlihiina wadan kartaan markaa si baa lagu wareeray xarigga madoobaa waxaa loo maleeyey xarkihii caadigahaa saasaa soo socotaa qaala lahu cadiy bnu xaatim cadi bnu xaatim baa wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuul allow innii anigu ajcalu waxaan yeelay taxta wisaadatii barkinteeda hoosteeda ciqaalayn laba dabar laba dabar ciqaalan dabar waa laba xarig abyado cad ayaa waa ciqaalan dabar xoolaha la dabraaye oo awrti iyo waa la dabraa iyo geela iyo ah, waa la dabraa looda latirkeeda marka la maalaayo soo laba dabro ciqaalan abyada wa ciqaalan aswada labadaasaan qaatay buuyii markaasaan barkinteeda hoosta ka geliyey acrifu leyla inaan habeenka ku aqoonsado min annahaari maalinta oga aqoonsado oo waxaa leeyahay labadaasi midka cad iyo midka madow wuxuu u qaatay xarkihii buu xarkihiibuu uqaatay xarkihiibuu marka barkintiisa hoosteeda dhigtay hadba waa fiirinaya galacadaan waaynayaan habeen baad ku jirtaa buu isleeh faqaala qaala rasuululahi sala allahu aleh wasalam baa wuxuu yidhi inna wisaadataka barkintaadu la cariidun mid ballaaran weeye barkintaada eh, waa ballaaran tahay nooc yar kaftan oo nabiga alay slam u hoosgeliyey maa habeenkii waagii waagii baryaayay ee iftiinkiisii iyo habeenkii mugdigiisii oo jihadaas idil wada haystay miyaad barkintaada hoosta ka gelisay barkintaadi aad hoosta ka gelisay marka barkinta iftiinkii iyo mugdigii qarinaysay barkintaa barkin weyn wey hadday weynaata maxaa ka dhalatay innaka la cariiduulkhafaa buu yidhi adiguna waxaa tahay nin qadaadkiisa uu weyn yahay oo barkintaadaba haddii intaa leeg tahay madaxii loogu talagalay la saarayana waa weyn yahay halkaa markaa waxaa weeyaan nabiga calayi salaam ninkaasuu meesha uu u dhumay buu kala hadlayaa seed u tiri adoo ugu malaysay innamaa huwa waxaa laga hadli sawaadulleyli waa habeenka madowgiisii iyo wa bayaadunnahaari maalinta cadideeda wey waxaa laga hadlaya waa habeenka madowgiisii iyo iftiinka ilaa uu watiga iftiinka waaga markuu beriya laga hadlaya oo habeenka mugdigiisii iyo waa berigii iftiinkiisii labadaa markay kala muuqdaan ad aragtaan cuntada joojiya oo soon baa bilowday maalin baa bilaabatay saasaa laga waday markaasaa waxaa soo degtay min alfajri aa lagu caddeeyey marka markaasay fahmeen qala xadaana cubaydاllahi bn cumar alqawaariniyu qala xadaana fudayl bnu sulayman qala xadaana abu xaazim xadaana sahl bnu sacdin qala lama naزlat markay soo degtay hadihi اlaayatu wakuluu washrabuu xata yatabayan lakum alkhayd اlabyadu min alkhayd اlaswad aayadda intaasi ku ekaade qaala wuxuu yidhi kaana rajulu nin baa wuxuu ah yaahudu kii qaata khaydan buu la booday dun buu la booday ama xarig abyado cad iyo wakhaydan dun kaleo aswado madow fayakulu waa iska cuni cuntada markuu rabo xataa yastabiinahumaa ilaa ay ka kala caddaadaan ilaa ay ka kala caddaadeen xata anzla allahu caza wajal ba wuxuu soo dejiyey min alfajri ku bayaansan waxaa la kala caddeena waa fajr fabayana dalik mugdigii iyo iftiinkii marka min alfajridaas fabayana dalik arrinkaas ku caddeeyey xadaana maxamed bnu sahl atamiimi wa abubakr bnu isxaaq qaala xadaana ibn abi maryama saciid qaala akhbarana abu qasaan qaala xadaana abu xaazim can sahl bni sacdin asaadiy radi allahu canhu qaal lama naزlat hadihi alaayatu markay soo degtay wakuluu washrabuu cuna u caba way ku bannaantaha qoraxda markay dhacdo ilaa waaga uu ka bariyo cuntada waa kuwa xalaal wa kuluu washrabuu dadka qofka inuu sooma ninkaas u bannaan yahay iska cunuu caba xataa yatabayana lakum alkhayd alabyadu min alkhayd aswad marka fadliga ilaahay subxaanah wa tacala aayaddan xataa yatabayan buu yidhi ee ma dhihin xataa yaluca liannahu tuluuca iyo tabyiinka way kala duwan yihiin fii nafsi alamr waxaa dhici karta inay waagi u beriyey laakiin ayna ku caddaanin waad fiirinaysaa waagi kuma caddaanin haddii la dhihi lahaa tuluuc labada qofee isa joogtaa midna wuxuu dhihi waagi waa baryay midna wuxuu li ma baryaayo laakiin waxaa la rabaa waa inta adiga ay ku caddaato wey wixii kale oo ka horreeyey waxaba dushaada maaha awooddaadaba maahaba ahaba in kowda horay saas waagu caddaadaba inaad aad ogaato qudradaada iyo awooddaada maaha laazim wabaa waxbaa gudaha soo gelaya waagi maalinta soo gelaya inta marka cuntada waa marka faasil u dhexeeya ma jirto habeenkii iyo maalinta xagga cuntada waad iska cunaysaa laakiin markuu kuu caddaado adiga yaa joojin walow inbaad gashido lakum alkhayd alabyad min alkhayd alaswad qaala fakaana arajulu ninku wuxuu ahaa idaa araada sooma markuu soon doono rabada axaduhu midkood wuxuu xidhi jiray fii rijli libta ayuu wuxuu iskaga xidhi alkhayd alaswada xadhig madow waalkhayd alabyada midcad falaa yazaalu ka suuli maayo yakulu inuu cuno wayashrabu cabe xataa yatabayana lahu ilaa ay u caddaadaan ru'yatumaa aragtidoodii oo laba xadhig oo yaryarahoo midna madoobi midna cadiya goormay kala caddaanayaan faanzala allahu bacda dalika min alfajr mayu fajrkaa waagaas iyo jihadaasi ballaaran iftiinka ad arki doontaan ee ballaaran kaa weeye waxaa laga hadlaya markuu caddaado markaa cuntada joojiya facalimu waxay ogaadeen inamaa yacnii bidalika khaydka iyo abyadka aswadka waxa kala caddaanaya inay tahay alleyla waa aswadkii iyo wanahaara waa abyadkii habeenkii maalintii baa loo wada wax kala caddaan xadaana yaxya bnu yaxya maxamed bnu rabx qaala akhbarana leytxa xadaana qutayb bnu saciidin qutayba bnu saciidin qaal xadadna layth can mishaab can salim bin cabdillahi can cabdillahi bn cumar radi allahu canhuma can rasuuli illahi sala allah alay wasalam nahu nabigu qaala wuxuu yidhi ina bilaalan bilaal bnu rabax mu'adinkii rasuulka calayh salaam yu'adinu bileyl habeen buu aadaan oo salaadda sabax laba aadaan bay leedahay aadaanka hore habeen buu dhacayaa waaga ma beryi salaad lama tukan karo soonna markaas lama gaarin xilligiisa waa la cunta cuni markaa bilaal aadaankiisa habeen buu dhacaa fakuluu cuna washrabuu caba xataa tasmacuu ilaad ka maqashaan tadiina ibni ummi maktuub saxaabiga cabdulahi bn maktuumha ama camar waa dhah labadabe ee indhoolaha ahaa saxaabiga ahaa muadinkaha aadaankiisa kaa markaad maqashaan cuntada joojiye marka aadaanka ibnu maktuum xilli marka waagii uu beriyey unbuun aadaami ogow marka xilligaasaa yay ku joojinayaan cuntadii iyo cabidii iyo suxuurtii iyo xilligaasay joojinayaan ayib marka isagu wuxuu ahaa nin in la dhaho waagii waa kuu beriye asbaxta asbaxta markaa unbuu aadaami jiray xadana xarmla bn yaxya qaal abarana ibn wahbin abarana yunus an ibni shihaabin can salim bn cabdilahi an cabdillahi bn cumar radi allahu canhuma qaala samictu rasuula allahi sala allah alay wasalam baan maqlo yaquulu ina bilaalan yu'adinu bileyl buu aadaami fakuluu iska cuna washrabuu caba xataa tasbuxuu ilaa ad ka maqashaan aadaana ibni maktuub marka aadaanka mu'adinka mujarabka ah in lagu kalsoonaan karo oo lagu soomi oo lagu afuri ayaad ka qaadanaysaa ood mu'adinka ictimaadi karto waxba inaad fiirisaa inaan shardi ahayn muadinka hadduu muadin lagu ogyahay waqtiga ilaalintiisa waxaa kaloo loo qaadanayaa qof indhoolah in aadaankiisa isagana uu asixi oo lagu aadaami karo bishardi inuu haysto qof baraarujiya xaddaana ibnu numayr qaal xaddaana abi xaddaana cubaydullah can naafic can ibni cumar radi allah canhuma qaal kaana lirasuuli illahi sal l slam mu'adinaan laba mu'adin buu nabigu lahaa saddex iyo afar hadda baahiday ku xidhan tahay haddii loo baahdo bilaalun bilaal iyo ibnu maktuum buu lahaa alacma indhoolaha marka alacmadaasi waa min baabi tacriif qofka in hebelkii indhoolkahaa haddii loola jeedo in lagu aqoonsado haddee la garanayna si kale waa bannaan tahay dhib ma laha laakiin haddii lagu nusqaaminayo lagu liidaayo xan bay noqon marka mid dambe baabu tacriif wey faqaala rasuulu llahi sala allah alay waslam baa wuxuu yidhi ina bilaalan bilaal yu'adinu bileyl habeen buu aadaami xikmadu u aadaamina wuu sheegi doonaayo nabiga calayhi salaatu wasalaam baa noo caddeeyey fakuluu cuna oo washrabuu washrabuu caba suxuurta xataa yu'adina ibnu maktuub saxaabiga kale ee mu'adinka labaada aadaankiisa markaad maqashaan joojiya qaala walam yakun ma ahayn baynahumaa dhexdooda bilaal iyo ibnu maktuub aadaankooda ilaa an yanzila haadaa kan inuu soo dego bilaal ah oo wayarqa haadaa kanna uu fuulo meel baa la fuuri jiray minaarad ahaana ama guri ah oo laga aadaami jiray taasaa laga aadaami jiray hal meel oo marka hal meel ubay ahaan jirtay marka minaaradaha iyo meelaha makarofoonada iyo in hal laga dhigo sidaasaa u dhow xagga sunnada hal meel bay jirtay oo taaga intay fuulaan ay ka aadaami jireen marka ilaa an yanzil haada markuu soo dego bilaal oo wayarqa kanna uu fuuri jiray intaasaa udhexaysay macnahaas xadiidka daahirka haddii la fiiriyo ishkaal baa ku jira oo haddii la yidhahdo labada aadaam saasay iskugu dhowaayeen bilaal baa aadaami wuu soo degi mxuuaha ibnu maktuubna waa fuule oo wuu aadaami kii labaad aadaankii labaad haddii la yidhahdo meesha fakuluu washrabuu baa meesha ka bixis fakuluu washrabuudi yaa meesha ka bixi maadankan waa aadaami kana waa fuulay goorma cunto la cuni goormaa la suxuurani marka waxaa weeyaan bilaal markuu aadaamo muraaqib buu ahaa isaga indha leh oo wax arkaaya meeshii buu uu ku aadaamay buu saaraan waa iskaga wardini waagii buu fiirini markuu waagii uu arkay inuu iftiimay buu soo degi ibnu maktuum baa fuuli oo aadaami saasa loo wadaa dhexdoodan waxaa udhexaysa waqti lagu suxuuran karo qaala xadana ibnu numayr qaal xadana abi xadana cubaydullah xadana alqaasim an caaisha radi allah canha can inabi sal slam bimidli waxadana abu bakr bin abi shayba qala xadana abu samaxa waxadana isxaaq barana cabd xaw xadana ibnu muhana qaala xadana xamaad xamaad ibnu mascadata kulluhum dhammaantaad can cubaydillahi bilisnaadeyni kilayhima naxwi xadiid ibnu numayr xadana zuhayr bn xarb qala xadana ismaaciil bn ibrahim can sulayman الtaymi can abi cuثmaan الnahdi can ibni mascuudin radi allahu canهuma qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam nabiga wuxuu yidhi laa yamnacanna axadan minkum qof idinka inaga mida yuuna ka reebin aadaanu bilaalin bilaal aadaankiisa aw qaala nidaau bilaal bilaal dhawaaqiisa iyo aadaankiisa yuuna ka reebin min suxuurihi suxuurtiisa suxuurtaa suxuuran lahayd bilaal baa aadaama ha u joojinin fainahu bilaal yuadiru wuxuu aadaama oo qaala yunaadi wuxuu dhawaaqaa bileylin habeen habeenkana suxuurtaa cuntada waa la ogolya waa aadaanka hore oo waaga beryin muxuu u aadaamayaa habeennimadaasi bilaal salaadaha intooda kale wakhtigaa lagu aadaamaa waxaan ka ahay salaada subax aadaankeeda hore oo qabla alwaqti baa la aadaamaa liyarjica su u soo noqdo qaa'imakum kiina taagnaa a qofka taagan ee salaatuleyl iyo tukanayay yaa la rabaa inuu marka aadaanka u maqlo uu ciddiisa kusoo laabto oo suxuurto oo isku diyaariyo salaada subax wayuuqida inuu toosiya naa'imakum kiina hurda ka hurdana inuu intuu tooso salaatu witirkii iyo salaatuleelkii wuxuu ka gaari kara uu tukado ayaa aadaanka hore loogu talagalay oo aadaanka hore isdiyaarintaa wey in salaadda subax laisku diyaariya aadaankeedii labaad suxuur hadday jirto la suxuurto haddii witirkii iyo salaatuleelkii laga saaxdo oo la tukanina xilligaa la tukado kadib aadaanka labaad baa haddana bilaabanaya kaa labaad weeye midka salaadii subaxna la tukani soonkiina wakhtigiisa uu bilowday oo suxuur aan la ogolayn wa qaala wuxuu yidhi laysa an yaquul ma aha midka dhahaya haakadaa sidaa wahaakada haakadaa wahaakada midka ma aha sidaa ah wa sawaba yaddahu wa rafacaha buu intuu taagay buu kor u qaaday oo sidaasuu deenna kor ugu taagay xataa yaquula haakada ilaa uu sidaa noqdo wafaraja wuxuu kala geeyey bayna isbicii fariis yacni labada fajaree midna kaadibka la yidhaahdo ee kadanabay sarxaan uu nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam seenta aad mood maashaa sarxaanta la yidhahda saa u taagan waxaa weeyaan kor buu saa u kacay wax oog ah oog yaa saa iftiina yaa saa u kacaya qorax ka soo bax marka uu saa yidhahdo waagi miyaa baryey kor buu u kici marka ma ballaaranayo saa oo ballaaranayo kadib waa noqonaya mugdi ka dambeen xoogow haddii la joogo iftiin kale haddana imaan kaas way midka marka sii faafaaya saa u ballaaranaya wafaraja bayna isbicayhi gacmihiisa labadiisa farood intuu labada farood ee farmurugsatada saas ku saaray iyuu yidhi waagaa markuu sidaa midka iftiinka sidaa ah midkaa weeye midka waaga uu ku barye ee suxuurta la joojine salaadda lagu tukan <clears throat> ee midka sidaa ah ee haddana saa u noqonaya midka isaga fajrulkaadib baa la dhahaayo ictibaar ma laha waxadaana ibnu numayr qaal xadaana abu khaalid yani axmar can sulayman ataymi bihada islam midka sidaa uun iska ah maaha aha wajamaca wuxuu kulmiyey asaabicahu farihiisii uma intuu saa u kulmiyey uma nakasaa ila arad dhulka usoo foorriyey oo saa usoo foorriyey sidaa midka intuu noqdo sidaa iftiinkiisa u baabi'i ma ahee walaakin aladii waa midka yaquulu dhihi haakada haakada buu ku fasirayaa sidaa wawadaca almusabixa fartaa farmuusatee layihahda tasbiixsatee tawxiidka lagu ishaaro yuu cala almusabixa farti kala saaray wamada yadayhi gacmihiisadeenna ayuu saa u kala jiiday marka taas midkaa wey midka waaga ku baryahay xadana abubakr bn abi shayb xadana muctamir bnu sulaymaan xa waxadana isxaaq bn ibrahim akhbarana jariir wmuctamir bnu sulaymaan bnu darkhan kilaahumaa can sulaymaan taymi bihada isnaad waintaha xadiid muctamir cinda qowlihi yunabihu bilaal wuxuu toosiyaa naa'imakum ka hurda yarjicu inuu soo noqdo ama uu soo celiya qaaimkiina taagan salaatulahi ku taagnaa qaala isxaaq qaala jariir fi xadiidihi walaysa an yaquula haakada weli wuxuu daba socdaa labadii fajar baa la kala qaadi haakadaa midkan ah, ah ma aha walaakin yaquul haakada haakadaa lama rabee haakadaa baa la rabaa laysa an yaquula haakadaa oo gacanta saa intaad tiraado aad dib u celiso walaakin yaquul waa inuu dhaho haakadaa oo saa u kala iftiinkii uu saa u kala faafo midkaa weeye yacni alfajra midka waaga uu ku beriyo wahuwa almuctaridu waa midka gudban walaysa ma aha bilmustatiil midka dhuuban dheer midka saa u dheeraada ma ahee waa mustaiilka muntashirka ee muctaridka ee saa u ballaadha xadaana shaybaan bnu faruuka qaala xadaana cabdulwaari can cabdillaahi bni sawaadat alqushayriy xadaanii waalidii buu yidhi sawdat alqushayri cabdullaahi bnu sawaadat alqushayri qaala xadaanii waalidii annahu samica samura bnu jundub buu maqlo yaqulu leh samictu muxamadan sala allahu calayh wasalam nabigaan maqlo yaquulu leh laa yaquranna axadakum axadkiin yuunan kadinin laa yaquranna axadakum axakiyun ka naxinin oon ku kadinin nidaau bilaal bilaal aadaankiisa ha isku naxin oo yuuna kugu kadinin min asuxuuri suxuurtaada yuuna kaaga kadinin iska wad suxuurta walaa haadalbayaadu caddidan dheer ee saa intay kor oo u kacdo haddana iska madoobaanna ha ku kadsoomina waagii ha u malin inuu beryey xataa yastaiira ilaa uu ka faafo yastaiir yani yastaiir macnaahu almustaiir yani almuntashir weeyaan almuctarid ka ballaarada saa u gudban wey وxadaثna زhayر بن xرب qال xadaثna ismاعيل بن culay xadaثna cabdاللahi بن سawاdة can abihi can samura bn jundab radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alيyh ali wasalam laa yagurannakum aadaanu bilaal bilaal aadaankiisa ha ku kalsoomin oo yuuna kadinin walaa hadalbayaadu midkaa cad ee licumuudi subxi subaxa tiirkiisa fajarkii baadda loo wadaaye ee subaxa loo malayni xataa yastadiira haakada ilaa uu saa u ballaadho وxadثnي abu الربيع الزهراني qال xadثnي xadثna xmاd عن بن زayd qال xadثna cبدالله بن سوادة الqushayري عن أbيه عن smر بن جندب رضي الله عنه qاal qاala qاala رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم wuxuu yidhi laa yغuranaكم min سxuuriكم suxuurtiina yaynaga kedinin aadaanu bilaal bilaal aadaankiisa walaa bayaadu الأفuqi الmustaطiil jihada cadida ka caddaanaysa ee mustaطiilka ee dheeraan haakada saaun iskaga dheeraan xataa yastadiira ilaa uu ka faafo haakada yani ballac ahaan weeye waa soo ogaatay haakadadu waxakaahu xamaad biyaday <clears throat> labada gacmood buu ku ishaaray qaala yacni muctaridan baa loo jeedaa midka gudbanee ballaaran kaa wey midka salaada waaga uu ku baryo qaala xadaana cubaydullahi bnu mucaadin xadaana abi xadaana shucba can sawaada qaala samictu samura binu jundubin radi allahu canhu yaqdu yuxadid can inabiyi nabigu ka warrama soo khudbaynay annahu nabigu qaala inuu yidhi laa yaquranakum nidaau bilaal bilaal aadaankiisa waxbaa cuntada oga tegina walaa haadalbayaadu cadidan iska cadda ee dee kor u kacaysay baabi'i xataa yaduwa alfajru ilaa waagi uu ka baahiro u qaala xataa yanfajira alfajru ilaa waagi uu ka dilaaco xadaanaahu ibnu muhana qala xadaana abu daawuud akhbarana shucba akhbarana sawaada bnu xandalata alqushayriy qaala samictu samura bnu jundan radi allah anhu yaquul qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam fadakara hada wallah aclam bilah towfiq sala allah wasalam ala nabiyina maxamed